alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamin waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaad saalixiin khaas ahaan waxaynu sheegnay baabu fadli ljuuc baabkaasaynu joognay xadiiska shan boqol iyo afar wa can abi muusa alashcariy radia allahu canhu qaal bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abu musa alashcari qaala inuu yidhi akhrajat lana caaishatu radia allaahu canha kisa'a sida nusakha riyaadka ku dhacday waa can abi muusa alashcari saasaa ku dhacday dabcaadkuna badiba saanbay yani markaa qoreen nusakha makhduudka ee kitaabka laga taxqiijiyeyna sidan iskuma khilaafsanaa dhammaan saasay qoriyeen laakiin asalka xadiidka soo wariyey oo bukhaari iyo muslim ah saa uguma taallo waxay ugu taallaa inanka abu muusa alashcari dhalay ee abi burda ah xadiiska in laga wariyey marka sawaabkiisu wuxuu yahay wa can abi burdata ibni abi muusa alashcariyi yacni saasaa markaa wuxuu noqonayaa sawaabkiisu noqonaya dabcadaha waxa baraarujiyey waa yaryihiin badanka dabcaduhu eh, markaa taas ma baraarujiye wa can abi burdata ibni abi muusa alashcariyi radia allaahu canhu qaal eh, radia allahu canhu waxay u dhacaysaa abi muusa alashcari abi burda isagu waa taabiciy qaala akhrajat lana caaishatu radia allaahu canha kisaa'aha wuxuu yidhi abi burda oo in abi muuse ahi akhrajat lana waxay noo soo saartay caaishatu caaisho radia allaahu canha kisaa'an maray noo soo saartay wa iyo gunti bay noo soo saartay haliidan adag labadaa shay bay soo saartay maro iyo gunti adag labadaasay soo saartay qaalat waxay tidhi qubida rasuululahi sala allahu alayh wasalam fii haadayni qubida waxaa markaa nebiga nafta lagaga qabto lagu oofsaday rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay fii haadayni labadan shay isagoo ku dhex sugan oo labadan maro xidhan yacni marka waxa weeye guntigan adagna guntan tan kalena marka waxaan yani sita qaarka sare u saaran tahay ayuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam geeriyooday muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa caaisha inay sheegtay labadaa maroo nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ku dhintay wakhtigu markaa geeriyoonayey inuu labadaa xidhnaa waxaanuu sheegay inuu markaa marada guntiga ahi maro jimcoon inay ahayn ee mare qallafsan inay ahayd ayaa marka waxa uu tilmaamay waysaaran haliidan marka waxaa laga qaadanayaa baahida ile waxaweye baabku gaajo keliya kuma saabsana wa khushuunat alcaysh iyo nolosha adagna waa ku saabsanaa iyo waaliqtisaari cala alqaliili min alma'kuuli waalmashruubi waalmalbuus yacni wax yar in lagu kaaftoomo waxa la cunayo iyo waxa la cabbaayo waxa la xidhanayaba ya in wax yar la iskaga kaaftoomo marka waa nooci weeye xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wacan sacdi bni abi waqaasin radia allahu canhu qaala inii lawalu lcarabi ramaa bisahmin fii sabiili illah sacdi bni abi waqaas baa odhanay wuxuu idhi innii anigu la lawalulcarabi carabkii ugu horreeyaan ahay oo ramaa yacni ganay ama rideeyey bisahmin leeb rideeyey fii sabiili illahi ilaahay waddadiisoo jihaadka leeb u rideeyey ayaan ahay buui shakhsigii carab ahaa ee ugu horreeyey ee jihaad marka waxa weeye u rideeya leeb u rida ayaan ahaa buuri walaqad kunnaa allah baan ku dhaartay xaqiiqee waxaanu ahaan jirray naqzuu qaar markaa duula oo jihaada jihaad markaa duullaana maca rasuulilahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay la jirkiisa waxaanu jihaad u duuli jirnay maa lanaa tacaamun ilaa waraqu lxublah xaal maa lanaa tacaamun cunta aynay noo sugnayn ilaa waraqulxublati geedka xublada la yidhaahdo caleyntiisa mooyaane wa haada samuru iyo geedkan markaa samurka la yidhaahdo mooyaane culammada qaarkood waxayan labada geed waa isku miduun kutubta qaarkoodna waxaabay ugu timi sida saxiixu muslim wa huwa sumur xubladii wa huwa sumur ayaa fii saxiixi muslim ay ugu sugan tahay waxaanay markaa sheegeen shuraaxda qaarkood in waxa weeye ruwaadda markaa eh, badankoodu ama dhammaantoodba inay saa u soo wariyeen wahuwa samur inay saa u soo wariyeen ruwaadda badankoodu ayay markaa sheegeen fii saxiixi muslimna waxay ugu sugan tahay wahuwa huwa samur saasay ugu sugan tahay laakiin bacdi kale u soo wariyey oo dabari iyo kayrkii ka mid yihiin wahada samur yani wahada inay markaa yidhaahdeen eh, bukhaarina waxaa ku sugan wa waraqu samur iyo caleynta geedka samurka la yidhaha ala kulli xaal waa dhirta yani qodxantale markaysaga weeye ibnulacraabi waxau yidhi alxublatu samaru samur geedka samurka la yhaha midhihiisa weeye wa qiila waxa waa dhirta qodxanta leh midhahooda weeye walawalu huwa almacruuf ka horaa la yaqaana calaa kulli xaal yacni waxa weye dhirtaas qodxanta leh markaysaa markaa qaar ka mida weeye marka caleenteeda ayaanu cuni jiray buuliyi maa lanaa tacaamun xalaa cunta noo sugnayn ayaanu nebiga la jirkiisa la duuli jiray la jihaadi jiray ilaa waraqulxubla geedka xublada la yidhahdo caleentiisa mooyaane aan cunto kale noo sugnayn wa haada samuru iyo geedkan samurka la yidhaahdo mooyaane ama wa huwa samur waana samurka weeyaan xataa in kaana axaduna layadacu kama tadacu shaah xataa in kaana axaduna waxaan cuni jirnay ilama iyo ilaa midkaaya uu noqon jiray layadacu mid dhiga kama tadacu shaatu neefku waxay saalootoo kale wax la mida ilaanu dhigi jiro saalaanu dhigi jiray buui saalo saalada xoolaha la mid ah ayaanu markaanu caleentii cunnay cunnay cunnay ayaanu saalo saalada xoolaha la midaanu saaloon jiray buui maa lahu khilun iyadoo wax tarraxaya aynay jirin wax markaa kaloo ku dhex jiraa iyadayna jirin muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahi bukhaariiyo muslim baa labadoo isku waafaqeen alxublatu bidammi ilxaa'i lmuhmalati xaada aan dhibcaha lahayn godaalkeeday ku sugantahay wa iskaanilbaayi iyo ba'da reebitaankeeda la reebo ba'daasoo almuwaxadati tii dhibicda keliya lahayd ah wa hiya waasamuru nawcaani macluumaani min shajari ilbaadiya waa laba noocoo la yaqaanoo dhirta markaa baadiyaha ka mida qaarna waxaabay leeyihin waa isku mid calaa kulli xaal wuxuu marka uga jeedaa dhibtii ay soo mareen iyo gaajadii ay soo mareen inuu iyagoo dhibaatada iyo gaajada ku sugan bay haddana nebiga calayhi salaatu wasalaam la jihaadayeen oo ay garab siinayeen oo marka waxa ay ku sabrayeen ay ku sabrayeen marka uu leeyahay sacd ibnu abi waqaas inii carabi inii laawalu carabi ramaa bisahmin fii sabiili illah markuu sacd ibnu abi waqaas leeyahayna faanfaanuu ku faanayo ugama jeedo wuxuu uga jeedaa min baabi taxadut binicmat illaah inuu nicmada ilaahay yani markaa ka warramayo wa ama binicmati rabbika faxaddi yani noocaas weeye waana ta xadiiska lagu soo wariyey ataxadusu binicmati illaahi shukrun wa kitmaanuha kufrun yacni ka warranka nicmada ilaahay laga warramaa oo si aan lagu faanayn looga warramaa ee ilaahay loogu ammaanayo loogu mahadnaqayo waa shukrinaq weeye wa kitmaanuhaa qarinta la qariyaa nicmada ilaahayna kufrun waa nooc abaalka dara oo nicmadii ilaahay laga abaalka yani saas weeye xadiidka shan boqol iyo lix dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo saddexiyo tobane wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam allahuma ajcal risqa aali muxammadin quuta waa duca nebigu sala allahu aleyh wasalam uu ducaynayo allaahumma yaa allaahu allahow ijcal waxaad ka yeeshaa risqa aali muxammadin reer muxammed risiqooda waxaad ka yeeshaa quutan quud ka yeel bimacnaa wax markaa gaajada uun qofka ka daafacaya ilaahay oo ka yeel muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay qaala ahlu culammada luqadu waxay yidhahdeen waalghariibi iyo erayada ghariibka ah fasiraaddooda culammada u ehelkee u saaxiibka ah macnaa quutan quutan macnihiisu waa cala alxikaaya haddaad tidhaahdo ad maxaa loo kasrin waayey mudaaf ileyhi bay noqoto macna baa loo idaafeeye waxaa lo odhanayaa waa xikaaya wey waa maxki wey mm, xarakatulxikaayana waa binaa wey waa la binaynaya shaygu hadduu maxki yahay waa sidiisaa lagu binaya macnaa quutan quutan macnihiisu ay maa yasudu ramaq waa wax gaajada markaa waxaweeye daafacayo awdaya marka wax fara badan yani yani arsaaq badan in lagu arsaaqo ilahay kama baryin yani laakiin wuxuu ilaahay ka baryey inuu noqdo markaa quut wax gaajadu ka daafacaya inuu noqdo risiqooda in saa laga yeelo ayuu ilaahay ka baryey ayuu ilaahay ka baryey aalka muxamedna waxaa loo jeedaa waa aalka nebiga sala allahu alayh wasalam iyo qaraabada nebiga ee nafaqadeedu ay ku waajibaysa nebiga waxay noqonaysaa zawjaadkiisii bay noqonaysa yacnii aalkii kale caamkaa soo geli maayaan laakiin waxaa looga jeedaa zawjaadkii nebiga sala allahu aleyh wasalam baa looga jeeda taasna waxaa laga qaadanaya in zawjaadka nebiga sala allahu aleyh wasalam inay yihiin min alaal inay yihiin baa laga qaadanaya xadiiska shan boqol iyo toddoba wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wallahi aladii laa ilaaha ilaa huwa in kuntu la actamidu bikabidii cala alardi min aljuuc abuu hurayra waxauu yidhi wallaahi allah baan ku dhaartaye alladii kaasoo laa ilaaha ilaa huwa mid la caabuda aanu xaq ahayn isaga mooyaane baan ku dhaartaye in kuntu ay inahu shaan iyo kuntu waxaan ahaan jiray laa actamidu mid cuskada bikabidii beerkayga mid ku cuskada beerkiisa mid ku cuskadaan ahaan jiray kabid iyo kabdi mid walba waa la yidhaahdaa saddex luqaa kolle ku bannaan waa kabid baada la hoos dhigo iyo in la reebo iyo in kibdi la yidhaahdo kaafka la hoos dhigo ba'da la reebo saddexdaa lugaa ku bannaan la actamidu mid cuskadaan ahaan jiray bikabidii beerkayga mid cuskada ayaan ahaan jiray cala al ardi arlada ku cuskado yacni markaas saa u jiibsada minaljuuci gaajo daraaddeed markaas sida kale xamili waayo ayaa naftu waxay u kalifi jirtay inaan beerka u jiibsado wain kuntu ay wainahu shaaniyo kuntu waxaan ahaan jiray la ashuddu alxajara mid dhagaxa ku adkeeyo calaa batnii calooshayda mid dhagaxa ku adkeeyo ku xidha ayaan ahaan jiray min aljuuci ay min ajli iljuuc gaajo daraaddeed walaqad qacadtu yowman calaa tariiqihim allah baan ku dhaartee xaqiiqee waan fadhiistay yowman maalin maalmaha ka mida ah calaa tariiqihim dariiqii ay soo marayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada qaarkood ay soo marayeen baan fadhiistay alladii kaasoo yakhrujuuna minhu ay ka soo baxayaan baan dariiqii fadhiistay buui gaajaa wadda waana su-aashiina waa ka dhowrsoon yahoo cid waxba ma weydiisan jirin cid waxba ma weydiisan jirin inuu wakhtiyada qaarkood gaajada la suuxi jiroo la dhici jiray baynu arki doonaa xadiis inoo soo socdaa wakhtiyada qaarkood ayuu markaysa marka waxaan yani dhici jiray gaajo daraaddeed marka dariiqa wuxuu fadhiisanayaa bal in marka waxa weeye cidi wax kuu siiso markaysaa ku tiraadayna keen hmm famara biya nabiyu sala allahu alayh wasalam famara biya waxaa isoo maray oo bimacnaa dariiqii aan fadhiyey igu soo maray annabiyu sala allahu alayh wasalam nebiga ayaa isoo maray fatabasama waa dhoolla caddeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam xiina ra'aanii goortuu i arkay ayuu dhoolla caddeeyey wuu fahmay inuu gaajoonayo gaajo hayso wa carafa wuxuu gartay maa fii wejhii wejigayga waxa ku suganee baahi ah ayuu gartay wamaa fii nafsii iyo waxa naftayda ku sugan ayuu garta uma qaala dabeedna wuxuu yidhi yaa abaa hirin yacni hurayra waa hiri oo la tashiiriyey bisada yar baa la yidhahdaa hurayra la yidhaahdaa waa bisad yar uu xanaanayn jiray baa loogu magacdaray loogu daray yacni markaa laqabkan bilafdi alkunyati ah waa laqab abu hurayra laakiin siiqaday ku soo aroortay siiqa kunyo weeye ya maaha in la leeyahay marka bisadda ayuu aabbe u yahay in laga tilmaamaye oo kunya ay tahay xaqiiqiye waxaa la yidhaha laqabun bilafdi lkunyati baa la yidhahda bisiiqati lkunya waa laqab ku yimi yacni odhaah ama siiqo kunya ah marka hurayra mustaqar bay ahayd soo maaha iyadoo mukabaru haddaba u tiiriyey yaa abaa hirri ya yani markaa saasuu ku yidhi bisadda ama dinnadda markaa aabbaheedow waxaa loo jeedaa un laqab baa loo jeedaa inuu xanaanayn jiraa saa loogu itlaaqa qultu waxaan idhi labbayka yaa rasuula allah waan ku ajiibay oo warkaa yacnii yeedhmadaada waa aqbalay ijaabatan bacda ijaaba ama daacadaada iyo ateecitaankan ku ateeca ayaan ku suganahay iqaamatan bacda iqaama sugnaansho sugnaansho ka dambeeya yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow qaala wuxuuhi ilxaq isoo haleen yani iga daba kaale wa madaa waa socday nebigu calayhi salaatu wasalaam fatabactuhu waa raaco waa daba galay fadakhala nebigu waa galay calayhi salaatu wasalaam guryihiisii mid ka midu gala fasta'dana abu hurayra waa idan dalbay u soo galaa faadina lii waa ii idmay waa ii ogolaaday inaan soo galo fadakhaltu waa soo galay fawajada nebigu wuxuu helo gurigiisii ka helay labanan caano fii qadaxin hadhuub ku sugan caano hadhuub ku jira ayuu helay fa qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ehelkiisii buu weydiinayaa min ayna haada allabanu caanahani xaggay ka yimaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen ahdaahu laka fulaan hebel baa kuu soo hadiyeeyo hadiyad kuugu keenay aw fulaana ama heblaayu raawigii baa shakiyey ma fulaanun buu yidhi mise fulaanat buu yidhi labadaasuu ka shakiyey qaala wuxuu yidhi abaa hirrin abuu hurayrow qultu waxaan ihi labayka yaa rasuula allah yacnii yeedhmadaada waan aqbalay oo waa ajiibay ijaabatan bacda ijaaba ajiibitaan ajiibitaan ka dambaysaan ajiibay ya saas wuli ilxaq ilaa ahli sufa ilxaq haleel oo u tag ilaa ahli sufati ahlu sufihi waa fuqaradii saxaabadaoo masjidka xaggiisa dambey degan yihiine daaradda ah guri male ya halkaasay joogaan way iskaga cibaadaystaan jihaad haddii loo baxayana marka laysu yeedho waa raacaan maal iyo ehel iyo guri iyo waxba male halkaa mar wax loogu keeno oo timir la soo gooyo loogu keeno ama loo yeedho markaysaga qaarkood ay markaa cid raacaan sidaas xaalkood weeye ya kii wax helaa wuu ka baxaa ahlu sufannimada ahlu sufannimada wuu ka baxaa oo markaasuu dee markaa waxaweyan yani guri iyo yani reer iyo dee markaysa markaa ayuu markaa samaysanaya ee maaha iska ahaanaya ahlu sufa maaha kii wax waayaana ahlu sufahaasu iskaga biiraya hmm fanadiratun ilaa maysara qaala ilxaq ila ahli sufati ahlu sufa haaleel buuli fadcuhum lii iigu yeedh ahlu sufihii u tago ahlu sufihi waa jamac badan dee ma aha qof iyo laba mah iigu yeedh waxaa loogu yeedhayna wuxuu garanaya caanahan yaree hadhuubka ku jira inay yihiin abu hurayna wuxuu isleeyahay dee intaan adigaba kaama badnay talo maxaa ciddaa loogu yeedhay wuu inoo sheegi doonaa qaala dadka ahlulislaamka martidoodii weeyi muslimiintaasay marti u yihiin ya laa ya'wuuna calaa ahlin walaa maalin walaa calaa axad laa ya'wuuna uma dunmayaanoo uma iilanayaan calaa ahlin ehel u noqon maayaan oo reer ma leh xaasas ma leh walaa maalin maalla u iilan maayaan walaa calaa axad ciday marka waxa weeye qabanayaanoo marka ay yani xaggooda u iilanayaanna ma jirta halkaasay iska degan yihiin wa kaana idaa atathu sadaqa wuxuu ahaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam idaa atatu markay u timaado sadaqatun sadaqa markay u timaaddo bacasa biha ilayhim yani waqhtiyada qaarkood baa sadaqadiida loo dhiibayaa ama zakadii loo dhiibayaa marka waxawe iyaga waxa waa siinaya hmm. hadday sadaqa u timaaddo bacasa biha sadaqadaasuu diri jiray ilayhim iyaga u diri jiray yani cid buu la diri jiray walam yatanaawal minha shayan isagu waxba kama qaadan jirin ila ina sadaqata laa taxilu limuxamadin walaa liaali muxamed sadaqadu xalaal uma aha muxamed iyo aalka muxamed toon waida atatu hadiyatun hadday hadyadii u timaadana arsala ilayhim waa u diri jiray wa asaaba minha waxna waa ka isticmaali jiray ya haba yaraato intuu ka isticmaalaya haddii hadiyad markaa loo keeno hadyaddii waxbuu ka isticmaalayey iyagana waa u diri jiray hadday sadaqa tahayna iyagaabuu u diri jiray waxba kama isticmaali jiray wa ashrakahum fiiha waa wadaajin jiray iyagana hadiyadda naftiisu la wadaajin jiray oo wuxuu odhan jiray markaa dee ila isticmaalo ila cuna fasaa'anii daalik markuu yidhi ahlu sufo tago haleel oo iigu yeedh arrinkaas waa imurugageliyey maan ka xumaada ay faahzananii waa imurugageliyey daalika kaas baahi daran baa hayso gaajo ah khatar ah ayaa haysa faqultu waxaan idhi naftu iska odhanayaa afka kagama dhawaaqin wamaa haada allabanu fii ahli sufa caanahan yari maxay ahlu kaga dhacayaan ahlu sufo maxay kaga dhacayaan ta ka dambaysa ka daran kuntu axaqa an usiiba min hada allabani sharbatan ataqawaa biha axaqu waa hala sax maa aniga axaqu bii qoraya laakiin axaqaa saxma waa kaanada khabarkeedii kuntu waxaan ahaa buu axaqa mid u xaqnimo badan waa siduu isagu leeyahay an usiiba min hada labani caanahan inaan wax ka cabbo sharbatan cabbitaan hal mar ah hal mar ah marnimay tilmaamaysaa facla waa ismu mara cabbitaankaa hal maroo ataqawaa biha aan ku xoogaysto anno cawooda ka helo yaa anaa u xaq lahaa maadaamaan ka soo horreeyey baahidan darna i hayso bal intaan iyaga loo yeedhin aniga lay siiyo anaa u xaqnimo badna ilayagu waaba maqan yihino ma joogaane ta ka dambaysa waa maxay faida jaauu markay yimaadaanna amaranii wuxuu amrayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inaan iyaga markaas siiyo waraabiyo aan ku soo wareejiyo fa kuntu ana uctiihim waan ka dambaynaya anigu ila saaqi lqowmi akhirhum shubban ka qowmka waraabinayaa isaga xagga cabbitaanka ugu dambaynaya markaana xagga dambaan maraya marka wuxuu filaya dee inaan waxba u hadhayn hadday saa u dhacdo inaan waxba u hadhayn baa u soo faida jaauu markay yimaadaanna amaranii waa i amraya ay an uciyahum inaan siiyu i amrayaayo fa kuntu waxaan noqonayaa ana aniga uciihi mid siinaya ayaa noqonaya mid iyaga waraabinayo caanahan siinaya ayaa noqonaya wamaa casaa an yablughanii ma filaayo inay soo gaadhaan min hada labani caanaha wax ka mid inay soo gaadhaanna mid markaa aan filaya ma aha yacni xaqiiqo kuma ihi inay soo gaadhaan caanahani oo wax ka midi ka soo hadrhaan markay iyagu cabbaan ahlu walam yakun min taacati illaahi wa taacati rasuulihi sala allahu aleyh wasalam buddun walam yakun ma ahayn min taacati illaahi wa taacati rasuulihi sala allahu aleyh wasalam min taacati illaahi ateecitaankan allah ateecayo wa taacati rasuulihi sala allahu aleyh wasalam iyo ateecitaankan rasuulkiisa ateecayana buddun waxaan kaga maarmaa iima sugnaan oo markaa waxaa ma diidi karo amarkooda amarkii lay amray ma diidi karoo taacadaa kama bixi karo yani laazim waxay ugu aynaan markaa ateeco sida nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waayo haddaa nebiga markaa caasiyo allahna waan caasiyey marka allah iyo rasuulkiisa inaan markaa ateecaa waa lagama maarmaan fa ataytuhum waa u tegay ahlu sufo fa dacawtuhum waa u yeedhay fa aqbaluu waa soo qaabileen oo waa soo kaceen oo xagga nabiga ay soo qaabileen oo u yimaadeen wasta'danuu waa idan dalbeen faadina lahum nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u idma oo u oggolaaday inay soo galaan wa akhaduu waxay markaa qaateen majaalisahum makaanu fadhiyadoodii min albeyti yani mid waliba markaysaa meel buu guriga ka fadhiistay qaala wuxu uhi ya abaa hirin abuu hurayrow qultu waxaan labayka yaa rasuul allah ku ajiibay ijaabatan bacda ijaaba rasuulka ilaahayow qaala khud fa acihim qaad caanahoo sii waa siduu yani yaga sii qaala fa akhadtu alqadaxa hadhuubkii baan soo qaaday fajacaltu fa rajula uctiihi arajula waxaan gudagalay buuhi ninka inaan siiyo dacalkaa intuu kaga bilaabay fa yashrabu markaasuu cabbaya xataa yaruwaa ilaa uu ka cokanaanayo yacanii ka oombeelayo canihii buu dhammayaayo ilaa marka waxa weeye daharaadkii wixiiba ka ba'ayaan caanihii de waxa weeye waana cunto bimacnaa sida halkii cuntadiina waa kaa deeqaya xaggii sharaabkiina waa kaa deeqaya labadaba qofku markuu gaajoonayana dee biyo badan ma cabbi karo biyo badan ma cabbi karo weliba gaajadu hadday darantayna biyuhu caloosha waa ku dhacaanbo kuma u sugnaadaanba hadduu markaa qofku markaa gaajo darani hayso allo wuxuu markaa yani calooshiisa tagaa waa soo dhoqdaa baraxa ku sugnaadaa yani caano biyo lagu darao baraxa taasunbaa ku sugnaan karta caloosh wixii kale waa soo noqonaya uma yaruddu calaya alqadaxa ninkiibaa hadhuubka igu soo celiyey markuu markaa caanihii dhammay ee markaa haraadkii gaajadii wixba ka ba'een ayuu igu soo celiyey hadhuubkii fa uctiihi alaakhara ka kalaan siiyaa buuri fa isna waa cabbaa xataa yarwa canihii ayuu dhammaa xataa yarwa ilaa uu ka cokonaanayo bimacnaa oonkii marka ay ka ba'ayaan uma yaruddu calaya alqadaxa isaguna waa igu soo celiyaa hadhuubkiibuu igu soo celiyaa saasaan u waday buui marba mid buu u dhiibaa mid waliba markuu cabbo cabbo ayuu u dhiibaa kaluu dhiibaa saasuu wadaa saasuu wadaa saasuu wadaa xataa intahaytu ila nabiyi sala allahu aleyh wasalam ilaan ku soo dhammaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaan soo wadaba ahlu markay wada cabbeen baa nebiga u dhiibay calayhi salaatu wasalaam waqad rawiya alqawmu kulluhum waxaa nabiga u dhiibay calayhi salaatu wasalaam walxaal qad rawiya ay cokonaadeen oo bimacnaa oon beeleen oo harraad beeleen alqawmu raggii kulluhum dhammaantood ay marka waxa weeye harraad beeleen fa akhada alqadaxa markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam haruurkii yani marka ayuu qabtay fawadacahu calaa yadihi gacantiisa ayuu dhigay fa nadara ilaya markaasuu isoo eegay fatabasama markaasuu dhoolla caddeeyey fatabasama markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dhoolla caddeeyey fa qaala wuxuu uhi abaa hirrin abuu hurayrow qultu waxaan labayka yaa rasuula allah qaala wuxuu uhi baqiitu ana wa anta anigii adiga ayaa hadhay aniga iyo adiga ayaa hadhay qultu waxaan sadaqta yaa rasuula allah run baad sheegtay rasuulka ilaahay qaala wuxuui uqcud fadhiiso fashrab dabeedna markaa caanahan cab dhan caanahan faqacadtu waa fadhiisto fasharibtu sharibtu waan cabbay caanihii baan dhamay qaala wuxuu hi ishrab haddana wuxuu ku yidhi markaa mar kale cab ku noqo haddana cab yani caanaha dhan fa sharibtu haddana waa dhamay famaa zaala yaquulu kama bixin nebigu calayhi salaatu wasalaam ee waa ahaa yaquulu mid yidhaahdaa ishrab caanahan cab ama caanahan dhan xataa qultu ilaa aan ka idhi mar walba waa ku celinaye dadkii kale laguma celcelin laakiin abu hureyre nebigu waa ku celceliyey markuu is yidhahdo iska soo dhiibo mee wuxuu yidhahda cab wadwad buu yidhahdaa cab sii wad caana ilaa aan ka idhi buu idhi laa waladii bacaaka bilxaq maca bikaro waladii kii baan ku dhaartay bacasaka ku soo saaray bilxaqi xaq kula soo diraye maa ajidu lahu maslakan uma helayo caanahaas meelay maraan u heli maayo maslakan ay makaana meelay maraan u heli maayaan qaala fa arinii itus fa actaytuhu alqadaxa waan siiyey buui markaa hadhuubkii faxamida allaha allah buu mahadiyey tacaala allah isagaa korreeye wasammaa allahna waa magacaabo bismi illaahi ayuu yidhi wa shariba alfadlah intii hambada ahayd buu cabbay rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiiskan waa cajiib ya fii cibar wuxuu xadiisku tilmaamayaa gaajada daran ee ay ku sugnaayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa ay ku sugnaayeen iyo abu hurayra xaaladda adag ee uu soo maray iyo ahlu sufaha laftoodu siday markaa ahaayeen inaanay maal iyo ehel iyo xaasas iyo guryo iyo waxba iyo ayna lahayn ee waxaweye marti ay iska ahaayeen nebiguna calayhi salaatu wasalaam ka warhayey haddii sadaqad loo keenana iyagu isu dhaafin jiray ile sadaqadu isaga xalaaluma ahay haddii hadyad loo keenana waxna waa ka taaban jiray iyagana waa u ugeyn jiray waxaa kaloo laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xaaladda abu hureyra inuu markaa isagoo aan abu hureyra u sheegin ayuu iska fahmay saasuu la dhoolla caddeeyey dabeedna marka u yidhi nakeen osaa u kaxiyey marka waxaweye dadka axwaashooda in la tafaqudo oo bimacnaa loo yacni ogaado oo cidda aan waxba weydiisanayn laga warhayo baa laga qaadanaya lisaa'ili waalmaxruum dadka midna waa saa'il oo dadku wax weydiistaa midna waa maxruumoo waxbama weydiisto maxruum maxaa loo yidhi kaan waxba weydiisan haaliban waa la qadiyaa soomaalidu waa tay yidhaha niman hadloon habartiina wax ma siisa waatay siaa yidhahdaan marka saas aawadeed dadka aan waxba weydiisanayn laakiin baahan in laga warhayana waa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanaya halkan waxaa ku sugan mucjiza lirasuul ayaa caanahan yari la barakoobeenoo yacni markaa dadkan badani ay wada deeqday yacni ilaa qaarkood ay dhergeen abu hureyra wuxuu leeyay waa wax yaroo hadhuub ku jira dee qof baa ka laaci karaa caadatan sidaa la bartay haddana waxa weeye jamac badan baa loo yeedho ahlu sufa ah, oo baahan maaha niman laaggan baa loo yeedhay maa qofka hadduu iska laagan yahay oo dee markaa aan baahiyo aanu dee qabin gaajo aanu qabin waxaa laga yaabaa dee inuu wax yar ah, ka qaato laakiin hadduu gaajoonayo dee waa ka duwanta marka waxa weeye jamacii badnaa dhammaan waxa weeye waxa wada deeqay markaysaga haruubkiiba markaysa wada deeqay taasina waa mucjiza lirasuul sala allahu aleyh wasalam mucjizaadka rasuulka ayay ka mid tahay oo laga qaadanaya barakada nabiga sala allahu aley wasalam aysaa ku noqotay xadiiska shan boqol iyo sideed wa can maxamed ibni siriina can abi hurayrata radi allahu canhu qaala laqad allah baan ku dhaartaye laqad ra'aytunii xaqiiqee waxaan is arkay anigu naftayda arkay abu hurayra odhanaya wa innii la akhiru walxaal innii anigu la akhiru aan dhacayo ayaan is arkay waxaan ku dhacayey fii maa bayna mimbari rasuulilahi sala allahu aleyh wasalam ilaa xujrati caaishata radia allahu canha mimbarka nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo guriga caaisho intii ka ahaatay dhexdoodaan ku dhacayeybay mimbarka rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo guriga caaisha qolka caaisha dhexdooda ayaan ku dhacayay maqshiyan calaya xaal lay daboolay oo miirkaygii markaysa markaa la daboolay iyo garashadaydii fa yaji'u markaasuu yimaadaa mid yimaadaa fa yadacu markaasuu wuxuu dhigaa rijlahu adinkiisa calaa cunuqii qoorta ayuu iga saaraa adinka wa yaraa wuxuu u arkaa annii majnuunun inaan markaa waaranahay ama jin i haleelay yani jin marka waxa weeye durayntii inaan la suuxayo ayuu u malaynayey wa wuxuu arkaa annii majnuunun inaan waalanahay buu arkaa ama inii markaa waxa inaan suuxayo oo bimacnaa isaabo jin aan la suuxayo labada mid walba iska aqbali kartaa wamaa biya min junuun wax marka waaliyi iguma sugnaa ama wax markaa isaabo jin iguma sugnaa labada waa cilla khafiyo maadada jiin iyo laba nuun waxay ku wareegtaa qarsooniya marka majnuunka waxaa ku sugan cilla khafiya acdaada sare dee waa ka caafimaad qabaa cilo khafiya ku sugan isaabadii jinkuna waxa weye waa cillo khafi wamaa biya ila aljuuc gaajo waxaan nahayna iguma sugnaa waxaan la dhacaya la suuxaya waa gaajo iyadoona waxay moodayaan in cudur ay tahayoo yacni marka waxa weeye durayn jin inaan la suuxaayo ama waali inaan la suuxaayo suuxdi male ah rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa soo weriyey ya xaaladda caynkaasu ku sugnaa gaajadaa daran markaasuu ku sabrayey haddana cid aan waxba weydiisanayn xadiiska shan boqol iyo sagaal wa caaishata radia allaahu canha qaalat bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen caaisha qaalat inay tidhi tuwafiya rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam waxay tidhi waa la oobsaday rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam wa dircuhu walxaal dircuhu diriciisu diriciisii dagaalku marhuunatu la rahmay cinda yahuudiyin yahuudi agtii laga rahmay fii alaaiina saacan waxaa loo rahmay soddon saac sababtood oo min shaciirin heed ah soddon saac ya saaci waa laba kiilo iyo wax yar wy soddon saac oo min shaciirin heed ah sababtoodaa loo rahmay muttafaqun calayhi waa la isku waafaqay bukhaariyo muslim baa isku waafaqay yacni waxay tilmaamaysaa caaisha nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu geeriyoonayey wuxuu geeriyooday iyadoo diricisi dagaalku iyadoo yuhuudi u rahman yahay ayuu nebigu dhintoo geeriyooday rahankaana waxa sababay waxay ahayd raashinuu reeraha u qaaday oo soddon saac ah oo shaciir ah ayuu marka waxa weeye ka iibsaday marka maadaamaanu lacagtii hayn diricuu u rahme oo uhi diricaan rahan u sii hayso dirica dagaalka dirica dagaalka rahan u sii hayso isagoo diricii sidii u haysta oo rahannimo ku haysta ayaa nebiga geeridu u timi calayhi salaatu wasalaam waxay ku tusinaysaa baahida darane jirtay ayay ku tusinaysaa xadiidka shan boqol iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo toddobiyo tobaneh wa an anasi radia allaahu canhu qaala rahana nabiyu sala allahu aleyh wasalam dircahu bishaciir anas waxauu yidhi rahana nabiyu sala allahu aleyh wasalama nebigu waa rahmay dircahu diriciisii bishaciirin heed muqaabilkeed buu u rahmay yacnii heed lacagtii laga bixin lahaa muqaabilkeedii oo markaa nebigu aanu kaash u bixin ou daynsaday taasuu markaa u rahmay diriciisii dagaalka kuu ka rahmayaana waa yuhuudi sidaynu ku soo aragnay xadiiskii hore wa mashaytu ila nabiyi sala allahu aleyh wasalama bikhubsi shaciir nebiga waxaan ula soo socday oo u keenay bikhubsi shaciir kimis laga sameeyey heed laga sameeyey yacnii heeddii baa la daqiijinaya dabeedna kimista laga samaynaya iyo wa ihaalatin sanikha iyo subag markaa yacni baruurihii markaa neef badhidiisii laga shiilay ihaaladu waa marka baruurta iyo badhida la shiilo bacdina waxay leeyihiin maya shaxmiga keliya marka la shiila baa la yidhaahdaa qaarna waxay leeyihiin maya shaxmiga iyo marka waxaweye alyada labadaba marka la shiilo subagga ka baxa ayaa la yidhahdaa ihaalada wa ihaalatin iyo subag markaa waxa weeye baruurihii markaa neef laga shiilay neef baruurihii laga shiilay ama baruurihiisii iyo badhidiisii laga shiilay neef uu lahaa ayaan markaa u keenay oo sanikhatin yacni isyaro beddesho tagayur yar leh yacni insiifada leh siifada leh sanikhadu waa saas walaqad samictuhu allah baan ku dhaartay ee xaqiiqe waan maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam yaquulu xaalu odhanayaan maqlay maa asbaxa marka uma waabarisan liaali muxammadin nebi muxammed yacni aalkiisa waxaa loo jeedaa xaasaskiisa ilaa saacun saac mooyaane wax kale uma waabarisan walaa amsaa umana galabaysan yacni saaca mooyaane wax kale wax saaca ka soo hadhay walaa amsaa siwaahu wa innahum la tiscatu abyaatin waxaan markaa wax raashinoo u waabariistay ama u galabaystay aynay jirin saaca mooyaane walxaal innahum iyagu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisu la tiscatu abyaatin sagaal guri ay yihiin sagaal guri muxuu saac ka tari rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa soo wariyey alihaalatu bikasri alhamsati ihaaladu waxay ku sugan tahay hamzada in la hoos dhigo ashaxmu daa'ib waa baruurta la dhalaaliyo la shiilay ayaa la yidhaahdaa ihaala la yidhahdaa addaa'ib waa la dhalaaliyo la shiilay weeye wasanikhatu sanikhaduna binnuuni waalkhaa'i waxay ku sugan tahay nuun iyo kha almucjamati khadaasoo tii dhibicda lahayd ah xa inay noqoto ka ixtiraasayaayo uu isleeyahay waa inta haddee dhibicdu waa ka dhacdaaye yaan la moodin xa inay tahay wa hiya almutaghayiratu waa ta isbeddeshay weeye waa ta isbeddeshay weeyaan shaarixu wuxuu tilmaamayaa xadiidku si kalena inuu u soo arooray oo tilmaamayo yacni saaca iyadoo la nafyinayana inuu u yimi oo wuxuu yidhi marka xadiisu anas isagoo ah wuxuu kaloo bukhaariga ku yimi maa amsa cinda aali muxammadin saacu burin walaa saacu xabbin calaa kulli xaal waxaa lagu xambaarayaa laba xaaloo oo kala duwan in laga tilmaamaayo laba xaal oo kala duwan in markaa laga tilmaamaayo ama waxa weeye markaa taqyiidka bur lagu qayday baa waxaa laga tilmaamayaa saacan la sugayaa inuu ahaa bur aanu ahayne nooc kale u ahaa kan la nafinayaana inuu ahaa sida riwaayada kale qaydayso saacu burin saacu burin yacni markaa inuu noqonayo xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam in wakhtiyada qaarkood yacni guryihiisa raashinku sidaa ka ahaayeen wa fii bacdi alaxyaan ay dhici jirtay wakhtiyada qaarkood in markaa saac mooyaane wax kaleba aan laga helin guryihiisa saacna uma qaybsami karo dee sagaal markaa guri waxba kaga dhici maayo haddii loo qaybqaybiyaba nebiguna calayhi salaatu wasalaam sheegista arrinkan uu sheegaayey ee uma sheegin yacni cabasho uu cabanaayo makhluuq u cabanayo kamay ahayn waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa saabir waxaanuu ahaa yacni marka qanaaco iyo sabirba mid u saaxiiba buu ahaa qanaacana waa lahaa sabirna waa lahaayo sabirna waa ku sugnaayoo sabuur buu ahaa mid sabir badan oo qanaaco badan ayuu marka ahaa makhluuqna mid u cawda ma ahayn waxaana markaa ay noqonaysaa markan u sheegaayo mujarad dikri inay markaa tahayoo kaannahu markaysaa maxaad uga baahan tahay dee nin yuhuudiya ah ayaa wakhtigan marka uu ka rahmayaa diric oo uu leeyahay marka shaciirkan isii shaciirkan isii marka ninka yuhuudiga hadalka inuu ku yidhi oo ugu cudurdaaranayo waxaa dee igu kallifay sidaas ayaa markaa suuroobaysa saasoo kale ayaa suuroobaysa xadiiska shan boqol iyo koob iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa shan boqoliyo siddeed iyo tobane wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala laqad ra'aytu sabciina min ahli sufa abu hurayra waxauu yidhi allah baan ku dhaartayee xaqiiqee waxaan arkay sabciina toddobaatan min ahli sufati ahlu sufaha ka mid ah ahlu sufuhu waa saxaabadii muhaajiriinta ahaa ee aan hoyga lahayn ee shaqana aan haynin ee masjidka xaggiisa dambe ee daaradda iska degganaa ayay markaa ahaayeen marka marba muslimiintu waxay siiyaan ama ugu yeedhaan ayuunbay cuni jireen yacni waxa weye halkoodaasay ku cibaadaysan jireen ilaa inta faraj u imanaayo kii wax helaa waa ka bixi jiray ahlu sufanimada oo dee waxa weye waa guursan jiray meel baanu degi jiray ya laakiin intaanu wax helin ahlu sufahaasu ahaan jiray maa weligii inuu iska ahaanayo ahlu sufaha ilaa inta farajku imanaayo ayuu ahlu sufaha iska yahay oo halkaa markaa ku jira marka toddobaatan baan arkay buu yidhi ahlu sufaha ka mida mintu waa litabciid maa minhum rajulun calayhi ridaa'un oo aanu ka mid ahayn rajulun nin calayhi korkiisa uu ku sugan yahay ridaa'un go uu ku sugan yahay aanu ka mid ahayn toddobaatanka ahlu ka mida mid go' lahaa go u huwado mid lahaa kuma jirin iska daa wax ka badan bustayaal iyo jooji ya dhar badan iyo bustayaal iyo waxaa iskaba dhaaf ya intaa yare uu guntan yahay mooyaane wax kaleba ma hayso xataa go' male leh toddobaatankaas mid go'ii kuma jiro cajiib maa minhum rajulun kama mid ahaynin ninkaasoo calayhi ridaa'un korkiisa uu ku sugan yahay go' ku sugan yahay imaa isaarun wa imaa kisaa'un waxay haysteen wuxuu ahaa ama gunti macawusii wax la mida uu guntado yaa ama markaysa waxaa mara yar dee markaa uu guntado oo go' yara aan weynayn uu markaa guntado oo dee cawradiisaa uu ku asturay wa immaa kisaaun ama waa maro kaleoo yacni guntiga ka yara ballaadhan laakiin waa hal maro waa hal maro maxay ku samayn jireen halkaa maro marka qad rabaduu waxay ku xidhi jireen fi acnaaqihim qoorahooday ku xidhi jireen qoorta iskaga soo xidhi jireen xaggii hoose markay ku asturaan ayaa dabeedna markaa way soo kaxeeyaan oo labada dacal intay soo ayay dabeedna markaa qoorta ku xidhaan marka intii sarena waxbay ka yara qarinaysaa intii hoosena way asturaysaa cawradii waa halkaa mara qudha laba maaha guntiga keliyadu ma qaybsamayso qoorta ma soo gaadhaysee dee wuu iska feedha qaawanaanayaa markuu xagga hoose guntado yaa inta sare waa iska feedha qaawanaanaysa wa minhaa waxaa ka mid ahaa kisaaga maa yabluqu nisfa saaqayn maa yabluqu nisfa asaaqayn yacni dhudhummada addimada ama xooggaas addinka bartankiisa kubka bartankiisa markaa wax gaadhaya ayaa ka mid ahaa oo maradii markuu sidaa u soo u guntado inna qoorta iskaga soo xidho haddii ay marka waxay yar tahayna kubka bartankiisay gaadhaysaa wa minha maa yabluqu lkacbayn hadday ka yara weyn tahay intaana yacni markuu qoorta iskaga soo xidho xagga hoosena markaa ku qariyo canqawiyaday gaadhaysa kuraamaha kacbaynku waa kuraamaha ama canqawiyada fa biyadihi markaasuu wuxuu ku ururiyaa marada gacantiisuu ku ururiyaa ila maradii xaggan waa ka kala furan tahay ya wuu isdhaafiyey uun marka markuu tallaabsanayo wuxuu ka baqayaa cawradii inay faydanto gacantu ku markaysa marka ku ilaalinaya maradaas karaahiyata an tura cawratuh cajiib wuxuu sidaa u yeelayaa kahasho uu kahanayo ka baqanayo daraaddeed oo nacayo an turaa in la arko cawratuhu cawradiisa in la arko nicisuu nacayo daraaddeed buu sidaa u yeelaya gacantuu ku ilaalinaya marada inaan cawradu faydmin oo inta maradu saa u kala kacdo aan cawradiisu halkaa ka muuqan rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa soo weriyey waxay ku tusinaysaa qilatu daati lyad sida marka waxa weeye markaa maalku u yaraa dharku u yaraayeen yacani waxa weeye baahidu u badnayd ya taasay ku tusinaysaa dee ninka wakhtigaa wax baxsadaa dee waxa weeye waxa uu baxsanayaa waa wax markaa fadli badan uu ku helayo oo markastoo baahidu badan tahay yacni waxa weeye xooluhuna yar yihiin waxa la bixiyaa waa ka fadli badan yihiin markay xooluhu badan yihiin baahiduna ka yartay sidaas laakiin markay baahidu daran tahay inta yar ee la bixiyo ayaa fadligeedu weynaanaya maxaa xadiiskii ku soo arooray sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham hal dirham baa wuxuu ka dheereeyey buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam boqol kunoo dirham ya nin baa laga yaabaa inuu haysto laba dirham labadaa dirham aad buu ugu baahan yahay baahi daranna waa jirtaa ya yacnii cid ka baahi daran buu arkay wadi dhibaataysanba isagoo aad ugu baahan ayuu labadii dirham mid bixiyey dee muxuu bixiyey nisfa maalihii xoolihiisuu intuu saa u kala badhay ayuu nus bixiyey ya dee nin boqol kun oo dirham bixiyey oo xoolo fara badan la siiyey oo aan tabaynin aan ogaynba dee waxa weye wuu ka fadli badnaanaya sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham marka iyadoo caynkaa too baahidu sidaa tahay haddana ku sabrayeen waa inay calaacalayn makhluuq ashkatoonayn makhluuq cabanaynin qaar baa markaa waxawan yacni hadday dhib yari ku dhacdo dadku u tawaawacaya u cabanayo kaannahu inuu ilaahay ka cabanayo taasi marka waxa munaasib ma munaasib ma waa inuu sabrayo adkaystaa mar baa inanba i yimi markaasuu wuxuu yidhi waan cibaadaystaa waxyaalaha waa iska ilaaliyaa xunxun waa iska ilaaliya haddana dhibaata ay haysataa korkiisa ladnaan baa ka muuqata wejigiisu inuu fiican yahay ilbaahiduusma qaristo ya baahidu isma qariso haddana waxa weeye wuxuu naftiisa u iifayaa adigoo marka waxaweeye cibaadaysanaya oo taacadii iyo wanaaggii la imanaya muxaramaadkii iska ilaalinaya waa maxay dhibaatadan lagu salliday dadka qaarkooda waxay doonaan samaynaya xoolo badan hela waa siduu ku dhawaaqay yani adduunyadu waa ibtilaa adduunyadu daaruljaza ma aha waa daarul camal iyo ibtilaa baa adduunyada laynoo keenay waxaynu u baahannahay dhibaatadii inaynu ku sabayrno ayaa loo baahan yahay qof waxaa lagu imtixaanayaa yacni maalka iyo qaniinnimada imtixaankii isaga geestaasaa looga dhigay qaarna waxaa lagu imtixaanayaa faqriga iyo dhibaatada iyo xanuunada ayaa lagu imtixaanaya qofku isagu ma dooranayo nooca imtixaankiisu noqonayo ya ardayga iminka marka la imtixaanayo imtixaanka nooca ha laygu keeno oo waxa weeye ha layga dhigo sax iyo yacni markaa qalad ama ha layga dhigo goobo geli yacni maxa weye su'aalo toosa yaan layga dhigin miyuu doortaa soo isagu markaysaga nooca loo keeno imtixaankun ma arko noocaasuunbuu dee ka shaqeeyaa soo maha dee adduunyadu maadaama imtixaan taho imtixaan laynoo abuuray nooca imtixaankee qofka u imanaya isagu dooran maayo midna khaninimadii iyo markaa waxa weeye maalkii baa lagu imtixaanaya iyo caafimaadkii iyo quwadii iyo xooggii markaasaa qaarkood markaa imtixaankaa ku dhacayaan markaasaa siduu u digdig leeyahay u kibirsan yahay cerkaa u maraayo ayuunbaa dee waa maalmo koobane laga qabanaya qab qabti ku dhacaysa dee markaasu waxaweye masiirkiisii la kulmaya meeshuu markaa waxba gelaayo midna waxa weeye waxaa lagu imtixaanaya xagga dhibaatooyinka lagu imtixaanaya iyo faqriga marka mid walba dee imtixaankiisii waa inuu marka waxa weeye siduu uga bixi lahaa oo ugu baasi lahaa uu ku dadaalaa dabacdaha qaarkoodna waa shan boqol iyo sagaal iyo tobane wa can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay sheegtay kaana firaashu rasuulilaahi sala allahu aleyh wasalam min adam kaana wuxuu ahaan jiray firaashu rasuulilaahi sala allahu aleyh wasalama firaashka rasuulku sala allahu aleyh wasalam min adamin mid harag ka samaysan buu ahaan jiray waa harag la madageeyey haragga ayaa la madageynaya haragga marka la madageeyo wakhtiyada qaarkood waxaba laga dhigan jiray dhar ayaa laga dhigan jiray soomaaliduna waa taqaanayba xashwuhu ay maxshuwuhu waxa lagu cabbeeyeyna liifun liif uu yahay yacni wax xigga oo kale ah oo geedtimireedka jiriddiisa ku samaysma oo sidaasoo kale u dhuudhuuban oo xarkaha laga sameeyo kaasaa markaa lagu cabbeeyey yacni markaa firaashka nebiga sala allahu alay wasalam markaa liifku waa kaas waa xigoo kale rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam firaashku ku seexan jiray inuu haraggaa la madageeyey inuu ahaa yacnii shay jimcoon oo jilicsan oo xariir ah oo kadaa ah caynkaasa ma ahayn ya yacnii harag la madageeyaa markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam gogol u ahaa laakiin waxaa lagu cabbeeyey yacni markaa waxa weeye maydhaxda geed lagu cabbeeyey oo lagu guray markaasuu nebigu ku seexanaya calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaarkoodna waxaa dhici jirtay inuu ku seexdo yacnii derme inuu ku seexdo ama salli salli oo kale inuu ku seexo oo deedna salligii aan wax ka xigin inuu ku jiibsado oo deedna marka uu soo tooso salligii uu ku sawirnaan jiray jidhkiisi ya waxaa ku sawirmi jiray salligiiba ku sawirmi jiray xadiiska shan boqol iyo saddex iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo labaatane wa can ibni cumara radia allaahu canhuma qaal kunnaa juluusan maca rasuulilahi sala allahu aleyh wasalam ibnu cumar wuxuu yidhi waxaannu ahaan jirray juluusan qaar la fadhiyo maca rasuulilaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay la jirkiis id jaa'a rajulun waxaanu nebiga la fadhinay id jaa'a goortuu yimi rajulun nin min alansaari ansaarta ka midii oo fasallama calayhi nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu salaamay uma adbara alansaariyu kadib ayuu jeestay ninkii ansaariga ahaa oo waa tibi fa qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu uhi rasuulka ilaahay yaa akha alansaari ninkan ansaarta ahow marka laha akhu lansaar waxaa loo jeedaa waa shakhsi ka mid a ansaartii marka akhu caadi iyo akhu marka qawmi nuux iyo akhu hamuud iyo akhu carab iyo akhu tamiim marka leeyah waxaa loo jeedaa waaxidu minhum waa shakhsi ka dhasho ka mida ayaa looga jeeda ya akhal ansaari walaalkii ansaartow bimacnaa shakhsigii ansaarta ahaayow ee ansaar ka mid ahaayow kayfa akhii sacd bnu cubaada sidee xaalkiisu yahay walaalkay sacdu bnu cubaada sidee buu yahay sacdu bnu cubaada markan waa xanuunsanayey marka nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkan buu ka waraystay dabeedna wuxuu idhi sidee uu yahay walaalkay xaalkiisu siduu yahay sacd bnu cubaada ahaaday wa sayid alkhasraj maa ninkii yani markaa ahaa odayga u ahaa iyo caaqilka u ahaa khasraj faqaala wuxuu yidhi saalixun waa wanaagsanaa yani waxaa laga tilmaamayaa ma darnayn ama saalixun lishifaa inuu marka waxa bogsado ayuu marka waxa u suubamayey marka caafimaadku yimaado ama saalixun hadda waa ladnaa yacni ma darnayn oo xanuunku kuma darnayn fa qaala rasuululaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi man yacuuduhu minkum yaa soo booqanaya minkum xaaluu idinka idinka mid yahay faqaama waa istaagay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka weydiinta weydiinaayo wuxuu u jeedaa dee ila soo booqda fa qaama waa istaagay wa qumnaa macahu waana la kacno nebiga waa isla taagno oo bimacnaa waa raacnay wa naxnu bidcata cashara annaga oo dhowr iyo toban ah maa calaynaa nicaalun walaa khifaafun walaa qalaanisun walaa qumus annagoo dhowr iyo toban ah maa calaynaa korkayaga xaal aanu ku sugnay nicaalun wax markaa kaba ayada aanan gashanin oo kaba aanay nagu sugnayn addimadaydu kaba kuma jiraanoo kaba ma gashane waa cagacad yihiin walaa khifaafu khufafna kuma sugnaa oo harga sida sharabaadkaoo kala inaa addimada nooguma jiraan ee tobankaba waa dhiganaynaa yaa waa cagacadnahay dhowr iyo tobankaas walaa qalaanisu madaxa wax la geliyaana koofiyad iyo wax la mida madaxa nooguma jiraano taana ma haysanno walaa qumusun qamiisyana ma haysanno dhowr iyo tobankaa yacnii mid markaa kaba ilaniinuguma jiro mid khufaf nuguma jiro waanu cagacadna mid koofiyadii madaxa ugu jirta nuguma jiro mid qamiis sitaa nuguma jiro waa sidii hore laynoo soo sheego dee gunti yarbay bay markaysa marka waxaan ay xidhan yihiin ama marka waxa weeyaan yani mara markaa yani inna ay guntadeen inna qoorta iskaga soo xidheen namshi fii tilka sibaakh waxaannu soconaynaa dhulka marka jaanka ah ee waxa weeye markaa milixda ama markaysa waxaan yani markaa dhanaanka leh ayaannu kor soconaynaa annagoo addimada dhiganayna cagcad xataa ji'naahu ilaa aanu u nimi sacd ibnu cubaada damiirka haadu wuxuu u noqonayaa sacd fasta'khara qawmuhu min xawlih fasta'khara waa ka dibdhaceen qawmuhu qowmkiisu qowmkii sacad min xawliha agtiisa ayay markaa ka dibdhaceenoo dib uga gurteen si ay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo cidda la socoto ay ugu banneeyaan xataa dana ilaa uu u dhowaaday rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay ilaa uu u dhowaaday sacd wa asxaabuhu iyo asxaabtiisu ay u dhowaadeen saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam aladiina kuwaasoo macahu nebiga calayhi salaatu wasalaam la jirkiisa ahaaday ilaa sacd ay u dhowaadeen rawaahu muslimun xadiiska muslim baa soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa siduu uga warhayay oo kooda xanuunsanaya inuu ogaan jiray waraysan jiray soo booqan jiray xadiiska waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya shakhsiga magiciisa aan la garanay in loogu yeedhi karo yaa akha bani fulaan ama yaa akhal ansaar yacnii qoladii markaa in loo nisbayn karo oo sidaa loogu yeedhi karo waxaa kaloo laga qaadanaya ruuxu markuu xanuunsanayo hadal wanaagsan in laga sheego oo la yidhaahdo saalixun iyo erayada la midka waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya ciyaadada qof walba soo booqo in la yidhaahdo inaan marka waxa la amraynin oo farducayn aynay ah ahayn ay tahay fardu kifaaya waayo minkum buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam man yacuuduhu minkum marka ciyaadatulmariid inay noqonayso fardulkifaaya ay noqonayso ayay culammada qaarkood ka deliishadeen waxaa kaloo laga qaadanayaa saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam jamaca saxaabada ee dhowr iyo tobanka ah siday marka qilatu daatilyad siday ugu sugnayd oo marka hanti fiican aynay haysanin oo ay waxay marka kabo ama khufaf ay ku gashadaan ya inaynay haysan ayaa laga qaadanaya qamiisye iyo koofiyadatoonna inanay haysan marka taasna waxaweye baahi ayaa keensatay baahi inaynay haysan ayaa markaa saabtay taasna waa laga qaadanaya qofkii markaas sidaasoo baahi ku kalliftana inaan lagula yaabin yani waxa weye ninkaagan ee dee toban kaba dhiganaya waa maxay dee waa inaan la odhan haddii waxa weye wax loo tarayo dee waa in markaysaga kaba loo iibiyaa ama kaba la siiyaa laakiin in waxba lagula yaabo oo lagu ceebeeyo saad kaba u weydi inaynay munaasib aynay ahayn baahida qofka markaa baahan in lagula yaabo marka waxa ma aha baahidana in lagu sabraa laga qaadanaya oo iyadoo ay caynkaa tahay haddana may cabanayn yacni waxay ahaayeen qaar saabiriin oo sabraaya ayay ahaayeen oo dhibaatada ku sabraaya xadiiska shan boqol iyo afariyo toban dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo koob iyo labaatane wa can cimraana bni alxusayni radia allaahu canhuma can ilnabiyi sala allahu aleyh wasalam annahu qaal khayrukum qarnii uma aladiina yaluunahum annahu qaala inuu marka uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam khayrukum qarnii waxaa idinku khayr badan qarnii qarnigaygaa idinku khayr badan bimacnaa asxaabtayda uma aladiina yaluunahum deedna waxaa ku xiga kuwa ku sii xiga waa taabiciinta uma aladiina yaluunahum deedna waxaa ku sii xiga kuwa ku sii xiga waa taabici taabiciinta qaala cimraanu cimraan waxau yidhi famaa adrii ma garanaayo qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam marratayni aw alaaa nebigu ma wuxuu yidhi laba goor ayuu yidhi suma aladiina yaluunahum aw halaasan mise saddex goor buu yidhi suma aladiina yaluunahum ma kala garanayo buui yacnii riwaayadan waxay sheegaysaa markaa inuu ka shakiyey ma laba goor buu suma aladiina yaluunahum yidhi mise saddex goor buu yidhi uma yakuunu bacdahum qawmun intaa dabadeed waxaa jiri doona oo ahaan doona qawmun qola ayaa dabadood ahaan doonta yashhaduuna walaa yustashhaduun kuwaasoo markhaati gelaya oo markhaati furaya waxay markhaati furayaan walaa yustashhaduuna walxaal hum iyaga laa yustashhaduuna aan la markhaati gashanaynin iyadoo iyadaan la markhaati gashan bay iska markhaati furayaan wayakuunuuna waa khiyaamaynayaan walaa yu'tamanuun waxay khiyaamaynayaan iyaga oo walxaal hum iyagu laa yu'tamanuuna aan la aaminin wayandiruuna waa nadrayaan yandiru iyo yanduru waa wayandiruuna ama wayanduruuna way nadrayaan walaa yuufuuna iyaga oo aan oofinaynin nadarkana aan oofinaynin bay nadrayaan wahum laa yuufuuna wayadharu fiihim siman waxaa ka daahirayoo ka muuqanaya yacni markaa buurnaan baa ka muuqanaysa ay naaxayaanoo dad aad u naxnaxsan weeye kuwaa dambe ay iman doonaan mutafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa labaduba soo wariyey xadiiskani wuxuu sheegayaa fadliga ay lahaayeen saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam ummadda inta kale inay ka fadli badnaayeen baa laga qaadanayaa khayrukum qarnii iyo khayru nnaasi qarnii iyo khayru ummatii qarnii waa saddex lafdi saddexdaba waa loo soo wariyey dadka waxaa ugu khayr badan qarnigayga ummaddayda waxa ugu khayr badan khayru ummatii qarnii khayrukum qarnii waa bimacna marka saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam ummadda inta kale inay ka fadli badan yihiin baa laga qaadanaya asxaabta nebiguna waa sii kale fadli badan yihiin oo iyaga laftoodu derajo waaxida ma aha dee abubakar baa ugu fadli badan saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam cumar baa ku xiga cuhmaan baa ku xiga cali baa ku xiga baaqi alcashara ku xiga eh, ahlu badarkii kale ayaa ku xiga ahlu baycati ridwaan baa ku xidha ahlu baycati ridwaan ayaa ku xidha saxaabada saabiqiintuna waa ka fadli badan yihiin saxaabada kale laaxiqiinta ah laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi wa qaatal ulaa'ika acdamu darajatan min aladiina anfaquu min bacdu wa qaataluu wa kullan wacada allahu alxusnaa marka inayna sinayna kala fadli badan yihiin ayaa la sheego ay fadli badan yihiin saabiqiintu yacni kuwaa hore ee marka qabla alfatxi sulxulxudaybiya ka hor wax baxsaday jihaadayna oo hore u rumeeyey oo jihaad iyo infaaqba la yimi ama fatxu maka ka hor fatxiga laba tafsiir ku sugan yahay ma sulxulxudaybiya looga jeedaa mise fatxu maka looga jeeda laba tafsiirna waxaa sii arjaxsan tafsiirka ah sulxulxudaybiya in loo jeedo sida marka waxa weye saxaabada qaarkood ay sheegeen xadiiska saxiixa idinku fatxiga waxaa u taqaanin fatxu maka lakiin annagu fatxiga waxaan u naqaanay sulx xudaybiya in kunna lanacuduhu fatxa marka eh, saxaabadana yani saabiqiintaasa ugu fadli badan ciddaa saabiqiintaana fadligooda lama gaari karo darajadooda fadligooda lama gaari karo oo cid ka dambaysay ma gaari karto xadiiskii khaalid ku saabsanaa arrinkiisana waa sheegaya laa tasubu asxaabii laa tasubbu asxaabii waaladii nafsii biyadii low anna axadakum anfaqa mila uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yihi saxaabadayda ha iga caayina suxbadaa waxaa loo sii jeedaa suxba khaasa sida sababulwuruudku tilmaamaayo xadiisku sababulwuruud buu ahaa sabab ku soo arooray sababtaasina waxay ahayd cabdiraxmaan ibnu cawf iyo khaalid ibnu waliid baa wada hadlay dabeedna hadal baa dhex maray hadalkii markuu dhex maray ayaa dabeedna markaa waxa weeye khaalid erey ku yidhi oo saxiix waxaa ku soo arooray fasabahu khaalidun khaalid baa caayey markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam arrinkaa ka cadhooday dabeedna markaasu xadiiskan yidhi markaasuu sidaa sheegay laa tasubu asxaabii khaalidna waxaa saxaabadii islaamtay bacda sulxi alxudaybiya fatxu maka waa ka islaamnimo horreeyey laakiin sulxu xudaybiya dabadeed buu islaamay ee sabbiga markaa riwaayada muslim ay ijmaalisay waxaa fasiraysaa riwaayada imaam axmed soo wariyey inuu ku yidhi wahal tastatiiluuna calayna ila biayaamin sabaqtumuuna miyaa iskaga kaaya bidaysaan mooyaane maalmaa naga soo hormarteen taasaa la ictibaariye nooc sabiga inay tahay hmm, hal tastatiiluuna calaynaa ila biayaamin sabaqtumuuna marka calaa kulli xaal culammadu waa isla ogol yihiin cidda saabiqiinta fadligooda cid ka dambaysa inayna gaari karin waa biijmaaci ahli sunna laakiin ciddaan saabiqiinta ahayn ee fatxiga dabadeed islaamtay cid ka dambaysay fadligooda ma gaari kartaa kuwaasna waxay leeyihiin jamaahiirta culammadu maya jamaahiirta culammadu salafan wa khalafan waxay leeyihiin yacnii cid nebiga aragtay walow laaxiqiintiiba ha ahaadee oo isagoo muumina nebiga la kulmay oo arkay iimaankaana ku dhintay qof ka dambeeyey ma gaari karo fadligiisa abadan ibnu cabdilbar baa isagu wuxuu yidhi maya way dhici kartaa ciddaa dambe fadligooda in la gaadhi karo way dhici kartaa waxaanu u deliishaday xadiiskii tilmaamayey ina min waraa'ikum ayaaman lisaabiri fiihinna ajru khamsiina minkum qiila awa minhum qaala bal minkum fainakum tajiduuna cala alxaqi acwaanan walaa yajiduuna cala alxaqi acwaana xadiiskaana culammada qaarkood waa ku weeyeen waa saxiixiyeen qaarna waa taxsiiniyeen ibnu xibbaan wuxuu ka mid yahay qolyaha saxiixiyey wa kadalika albanina wuxuu ka mid yahay qolyaha saxiixiyey calaa kulli xaal laakiin waxaa fiican sida jumhuurka culammadu mareen baa fiican xadiiskanna waxaa lagu xambaaray sida markaa ibnu iyo culamo kaleba ay caddeeyeen in laga tilmaamayo fadiilada khasladaasay kaga fadli badanayaan laakiin caam ahaan bay uga fadli badan yihiin muraadku maaha maxaa sababta laga dhigay liannakum tajiduuna cala alxaqi acwaanan walaa yajiduuna cala alxaqi acwaana yacnii marka la eego waa tafdiil jus'i ah oo shay mucayana laga fadilaayo tafdiil mutlaqa ma aha qaacidaduna waxay tahay altafdiil almuqayadu laa yastalzimu tafdiil almutlaq tafdiilka muqayadkoo shay mucayana cid lagu fadilaa ama shay jus'iye ah ma keensanaayo tafdiil mutlaqa keensan maayo marka addiladii tilmaamaysay inay dadka ugu khayr badan yihiin cumuumkeedaa loo qaadanaya khayrukum qarnii yo khayru nnaasi qarnii ya yo adilada la midka ah waxaa loo qaadanaya markaa cumuumkeedii ayaa loo qaadanaya waxaa ku sii xiga cidda ku soo xigta maa taabiciintii tuuba liman ra'aa man ra'aanii xadiis kale waxaa ku soo arooray yacni muslimiin baa jihaadaysa markaas saa dabeedna ay odhanayaan cid nebiga aragtay ma idinku jirtaa markaasaa la odhanayaa haa markaasaa fa yuftaxu lahum nasriga la siinaya markaasaa haddana muslimiin kalea jihaadaya markaasaa waxaway saxaabadii markaa waa wada dhinteen wax istishaaday iyo wax dhintayba markaasay odhanayaan hal fiikum man ra'aa annabiya sala allahu alayh wasalam cid nebiga aragtay ma idinku jirtaa markaasaa la odhanaya maya markaasay odhanayaan ma idinku jirtaa cid nebiga aragtay cid aragtay ma idinku jirtaa markaasaa la odhanayaa haa markaasaa fa lahum yani waxa weeye ru'yadaa laga tilmaamay in aragga marka xukunkii lagu xidhay hataa ya yani taas in lagu xidhay ayaa laga qaadanaya uma aladiina yaluunaahum waxaa ku xiga fadli oo kuwa ku sii xiga cimraan wuxuu yidhi ma kala garanaayo nebigu ma laba goor buu markii dambe yidhi uma aladiina yaluunahum mise saddex goor riwaayaadka qaarkood ama axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay jasmi la goynaayo laba goor marka marka saddexaad waa mashkuukun fiihi saas aawadeed culamada qaar waxay yidhaahdeen khayru quruunka waxaa laga tilmaamayaa waa saddexdaa qarni ama salaf marka la sheegaayo saddexda qarnay ku dhacaysa saddexda qarni qarniga maxaa looga jeedaa khilaaf baa ku jira bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen qarniga waxaa loo jeedaa mi'atu sana qaar ka yaray waa jiraan afartan sano ama ka yani markaa ziyaado ku daray lixdan sano boqol sano in qarni la yidhaahdo xadiis baa laga qaatay in nebigu calayhi salaatu wasalaam inanku yidhi cish qarnan facaasha miata sana yani saxiixu ku soo arooray xadiiskaas nebigu wuxuu ku yidhi qarni noolow markaasaa inanki wuxuu noolaaday boqol sano boqol sano noolaaday calaa haadaa bay ka qaateen culammadu ay yidhaahdeen qarnii waa salaasatu quruunka waxaa loo jeedaa saddexdii boqol ee sane hore halka culamo kale ay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa khayrukum qarnii waa saxaabadii taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii haddii sidaa loo fasiro way ka yaraanaysaa saddexda boqol ee sano maxay noqonaysaa marka waxay noqonaysaa ilaa laba boqol iyo labaatan meelahaasay noqonaysaa ama laba boqol iyo labayo labaatan sababta caynkaa loo yidhina waxay tahay ciid atbaacu taabiciinta ka mida oo wakhtigaa dhaaftay lama oga abdilahi waa saxaabadii iyo taabiciintii atbaacu taabiciintii ya waxay noqonaysaa waxaweye laba boqol iyo labaatan agagaarkeeda inayna dhaafayn waay axad atbaacu taabiciinta ka mida oo cimrigiisu wakhtigaa dhaafay lama oga sida xaafid ibnu xajar sheegaayo iyo culamo kaleba laakiin marka lagu fasiro qarniga in loo jeedo mi'ata sana saddex boqoloo sanaay noqonaysa hijradii nebiga saddex boqolee sanee hore ayuu ku dhici marka qarniga afraad waa mashkuukun fiihi laakiin saxiixu waxay tahay inaanu ku jirin ka shanaadna biitifaaq kuma jiro marka salaf la sheegaayo qarniga shanaad soo geli maayo qolihii ashaacirada waxay yidhaahdeen maya marka laga hadlaayo salafka shantii qarniyee horea loo jeedaa shantii qarniyee hore ayaa loo jeeda qowlka noocaasi salaf ma leh waa halad sax maaha waxaa ka dambaynaya dad baa ka dambaynaya markhaati kacaya iyada aan la markhaati gashan marka kuwaasi dee fiicnayn baa laga fahmaya xadiis kale oo sheegayaa jira ma idinka warramaa marka waxa weeye bikhayri shuhadaa markhaatiyada kuwa ugu wanaagsan ee ugu khayrka badan nebigu inuu yidhi khayru shuhuudi ama khayru shuhadaa'i alladii ya'tii bishahaadati qabla an yus'ala canha waa ka markhaatiga la imanaya intaan la weydiin ka hor intaan la su'aalin ka hor la imanayo marka in nowcan maa ah, si aad moddo in loo dhaliilaayo iyo in markaa khayru shaadaa lagu sheegay ila sifaadka kale la socdaa sifaad wanaagsan ma ahayn see loo kulminaya culammadu waxay u kulmiyeen inay yidhaahdeen haddii eh, cidda markaa xaqa sheeganaysaa ee markhaatiga u baahani ay og tahay oo ay garanayso cid u markhaati kacaysa inuu markhaatigii la horadaa isagu iyadaan la markhaati gashan waa mid laga fiicanya laakiin xaalka aanu ka warqabin saaxibulxaqi kii xaqa lahaa aanu ogayn cid u markhaati kacaysaba in iyadaan la weydiin uu markhaati kaco wuxuu noqonayaa markaa khayru shuhadaa buu noqonayaa marka waxaa la kala farqinayaa si aanu xaqaasi u lumin buu markhaati kacayaa qofkanna wax u markhaati kaca ma oga wax u markhaati kacayo markhaati u haya oo u markhaati furaya kama warqabo marka waa fiican tahay inuu markhaati kaco si aan xaqaasi u dhumin hadduu laakiin og yahay ama markhaatiyaal haysto ama cidda u markhaati kacaysa uu og yahay uu garanayo oo dee isagaanu markhaati gashan uu iskala horrado dee waxay u badan tahay inuu mansilo ama magac ama markaysaa wax la mida ama qofkan wax kaga doonayo iyo wax la mida marka wuxuu noqonayaa kii aan fiicnayn buu noqonaya way khiyaamaynayaan lamana aaminaayo khiyaamadina waa madmuuma way nadrayaan mana oofinayaan buurnaan baa ka muuqanayso aad bay u naxnaaxayaan haddii la yahay buurnaantu waa shay khalqi ah oo dee iska abuur ah maxaa loogu dhaleecaynayaa hadday mar khalqi tahay waxaa la odhanayaa asbaabtii bay la yimaadeen oo waxaa loo jeedaa cuntaday aad u badsadeen siday wax isugu gurayeen bay daedo markayse markaa waxaan yacni kala baxeen siday wax u cunayeen wax isugu gurayeen noocyada raashinnadae kala duwan ayay dabeedna markaa buurnaadeen oo kala baxeen soomaalidu waa tay yidhaahdaan cunta buuran meeshay gashaana buuran halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub